alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhay digrigii koob iyo siddeetanaad wuxuu sheeku leha adducaau qabla ityaani zawja waa ducadii uu qofku ku ducaysanayay intaanu xaaskiisa u tegin amaanu galmoonin wuxuu odhanaya bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa hawshayda allaahuma jannibna shaydaana ilaahu shaydaan naga dheere wa janib ishaydaana shaydaan ilaahay u ka dheerayo ka foge maa rasaqtana waxaad nagu arsaaqdee ilmeed halkaa nooga qadarteedna siisana ilaahayow shaydaanka naga dheeree ayuu odhanayaa xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa warinaya sulaymaan bin surad saxaabiga la ydhaahna waa laga warinaya waxaanu leeyahay saxaabigaasi wuxuu leeyahay dhowr xadiid baa markaa ku soo arooray oo markaa ay kala warinayaan markaa saxaabo kala duwani lafdiga bukhaari ibnu cabbaas laga warinayo waxa uu leeyahay lawana anna midaata ahla midkiin marka uu doono helgiisa inuu u tago hadduu yidhaha bismi illaahi allahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana maa rasaqtana ilaahu shaydaan naga dheere oo shaydaan ka dheere waxaad nagu arsaaqday faqudiya baynahumaa waladun ilmana halkaa looga qadro lam yadurahu yacnii shaydaan iyo wixii wax dhibayey ma dhibayaan waxa kaloo bukhaari ibnu cabaas iyadana uu ka warinayaa inuu yihi nabigu salى اllahu alayh waslm low ana axadaku idaa taala qaala ilah janibnii ilah waa shaydaana iga dheera wajanib shaydaana maa rasaqtana fain kaana baynahumaa waladun haddii ilmo uu dhexdooda ahaado lam yadurahu shaydaanu shaydaan dhibi maayo walam yusallad calayhi laguna sallidi maayo labdii saddexaad oo bukhaari uu leeyahay ibnu cabaas laga warinayo waxa uu leeyahay midkiinha markuu doono inuu utaga ahalkiisa hadduu ilahay bismi illah allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtana fainahu in yuqadar baynahuma waladun fi dalik haddii markaa xidhiirkaa iyo kulankaa ilmo loo qadaro lam yadurahu shayطaanu abadan shaydaan weligii waxba yeeli maaye ilaahay ayaa markaas ka ilaalinaya xadiidan waxaynu ka qaadanaynaa markaa Eh, sulaymaan ibnu surad waa xadiidka dambe ayaa markaa ku wahmiyey laakiin axaadiidun hore ibnu cabaas ayaa dhammaantood markaa laga wada warinayay xadiidka markaa waxaynu ka qaadanaynaa inay sunno tahay qofku markau xaaskiisa u tegayo inuu bisimka ilaahay qabsado inuu ducadana ilaahay uu ku ducayso ilaahay uu sidaa u baryo inuu ilaahay shaydaan isaga iyo markaa wixii ilaahay uu siiyaba inuu ka dheereeyo waa xirsixir iyo xaydaan weeye waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaya inaanu qofku ilaahay xuskiisa moogaan siiba xaaladan oo kale haddii kale washaarikhum fi lamwaali waalawlaad dee ilmihii markaa waa kula wadaagaya hawshii waa kula fulinayaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofku xaaladnaba inaanu ilaahay halmaamin ee xaalad kasta inuu ilaahay qabsado oo ilaahay magaciisa cuskado shaydaanna markaa ilaahay uu ka magan galo taas ayaa markaa xirsixidh u noqonaysaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka garanaynaa islaamku tarbiyada carruurta iyo hagaajintooda iyo wanaajintooda meel fog ayuu ka bilaabay marka u horraysa hooyo wanaagsan oo diinla u doon baa lagu yidhi markii ugu horraysay ee ay isu timaadeen yacnii ilaahay markaa laba ragcadood wada tukada halkaa fooda qabo ducadaa wanaagsan iyo ilaah inuu sukiin barakeeyo ayaad markaa ku ducaysanaysaa markii aad xidhiidhayseen sidaasaad markaas ilaahay aada bisigiisa ugu bilaabaysaa oo aada ugu ducaysada shaydaanna aada uga nabadgelaysaa waxaasoo dhan markaa ilmo wanaagsani meeshaa inuu ka soo baxo ayay markaa niyadu tahay inuu nafdiisa markaa xumaan kaga ilaaliyo isaga ehelkiisana inuu ilmo wanaagsan markaa ilaahay daacadiisa iyo adduunyadaba garab ugu noqdaa oo markaa marka uu dhintana dee u soo duceeya oo waladu saalixin yadcuula ilmo wanaagsana usoo soo duceeya inuu noqdo ayaa waxaasoo dhan markaa loo samaynayaa qofkuna haddii uu markaa dee si dhaba markaasuu u yidhaahdo isagoo macnaha xasoono niyaddaana leh waxa weeye ilaahay ilmaha halkaa waa u ilaalinaya oo ilaahay baa markaa shaydaan uga ilaalinayo qof maxfuuda ah, oo la ilaaliyey oo shaydaan laga ilaaliyey ayuu markaa noqonaya lam yadurahu shaydaanu abadan weligii waxba yeeli maayo waxaasoo huba ayaynu haysanaa oo shaydaan aynu kaga gaashaamanaya dhufaysa oo haddana aynaan isticmaalaynino markaasaa innagiiyo dadkeenniiba uu cidlo markaa ka helayaa ducaau lqadabi cadhada ducadaadii ayuu halkana sheekhu inooga hadlayaa wuxuu odhanayaa acuudu biاllahi min ashayطaan اrajiim ayuu odhanayaa markuu cadhoodo inuu sidaa odhanayo waxaa warinaya imaamu lbukhaari ayaa warinaya imaamu muslim ayaa isaguna warinaya saxaabiga sulaymaan ibnu surad la yidhaah baa laga warinayaa waxaanu leeyahay saxaabigaasi kuntu jaalisan maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa la fadhiyey wa rajulaani yosaabaani laba ninna way iscaayayeen deetana si ay isu aflagaadaynayeen ay isu caayayeen ayaa mid wejigii casaaday oo wandafaqada awdaajuhu xowla maridadaasi ay kaceen markaasaa nebigu yihi inii la aclamu kelimatan low qaalahaa dahaba canhu maa yajid waxaan ogahay kelmad hadduu odhan lahaa uu ka tegi lahaa waxaasoo dhibi wejigaa casaaday iyo xowlalmaridadaa karay iyo dhibtaa haysatoo dhan low qaala acuudu billaahi min ashayaani hadduu odhan lahaa dahaba canhu maa yajid waxa uu helayo oo dhammi waa ka tegi lahaa dadkii baa deetana waxay ku leedahay tacawad billahi min ashaytaan war shaydaanka iskana markaasuu le halbijun miyaan waalanahay macnaha mid munaafiqiintii ka mida buu ahaa amaba wuxuu ahaa markaa dee qof caraabi ahoo iska adadagoo reerbaadiya ayuu ahaa amaba dee saxaabadan inbuu markaa nebiguna hadalkan yidhi ma moodayna markaa saxaabadan ayuunbuu markaa hadalka ku yidhi lafdi bukhaari iyo muslim ay wada leeyihiin laba nin baa nabiga isku caayay annaguna waag ag fadhinay bay idhaaheen midkood baa saaxiibikii caayay oo aad buu u markaasaa wejiga casaaday markaasaa nebigu wuxu uhi waxaan ogay kelmed hadduu odhan lahaa waxaan uu ka tegi lahaa low qaala acuudu billahi min ashayطaan الrajiim hadduu odhan lahaa waa ka tegi lahaa ninkii bay deetay buu leeyahay alaa tasmacu maa yaquulu الnabiyu salى اllahu alay wasalam qaala inii lasu majnuun warma waali buu ihi dabeetana qofka reer miyiga ah ee markaa iska adag ee jawaafka ah ayuu ahaa xadiidkana wuxuu isagana tilmaamayey oo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo ay warinayaan oo sanadkiisuna saxiix yahay idaa qadiba axadukum midkiin markuu cadhoodo wa huwa qaa'imun isagoo taagan falyajiz ha fadhiisto fain dahaba canhu lqadab hadday cadhadii fadhigaa kaga tagto wanaagsan wa ilaa falyadajic hadday fadhiga kaga tegi hayska jiifsado waxa kale oo xadiid kale oo iyadana uu warinaya abu daawuud iyo axmed iyo ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina alqadaba min ashayطaan cadhadu shaydaan bay ka ahaatay wa ina shayطaana khuliqa min annaar shaydaanna dee asalkiisa naar baa laga abuuray wa inamaa tudfau naaru bilmaa dabkana waxa lagu baktiyaa biyo faidaa qadiba axadikum falyatawada waar midkiin hadduu cadhooda ha weysayso oo ha soo weysayso waxaa kaloo nabigeenu sala allahu alay sl iyana inoo sheegay xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaji ay warinayaan sanadkiisu xasanka yahay qofku hadduu cadho liqo oo isku celiyo isagoo karaya wuu yacni ciddaa uu cadhooday inuu waxyeeleeyo ilaahay maalinta qiyaamaha khalaa'iqda madaxooda ayaa looga yeedhayaayoo xuuralcaynta ayaa laga doorgelinayaa wuxuu doono ee nebigu sala allahu alay slam ninkii saxaabiga adhi ii dardaaran laa taqdab yaa rasuulla ii dardaaran laa taqdab saddex jeer ayuu ku celiyay ha cadhoonin ha cadhoonin oo iska ilaali waxa cadhada la yidhaah ninbaa ninkii baa deedna wuxuu yidhi markuu nebigu sidaa igu yidhi baan fikiray fa ida alqadabu yajmacu shara kullah shaw cadhadu shar oo dhan ayay kulmisaa buuhi saa daraaddeed baa nebigii ugu celceliyo laa taqdab laa taqdab laa taqdab ha cadhoonin ha cadhoonin uu yidhi xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa cadhada iyo inficaalaadkaasi waa waxyaalaha shaydaanku oo qofka ku kiciyo xadkii toosnaantana uu kaga saaro dee qaarkood baad arkaysaa markaa gaaloobaya oo ilaahay af lagaadaynaya ama nebiga ama diinta ama rususha qaar af lagaadaynayo diintaba kaga ayaad arkaysaa qaar markaa xaaskooda furaya ayaad arkaysaa qaar dee ficil iyo dhibaato geysanaya ayaad arkaysaa markaa maxaa loo baahan yahay qofka waxaa la rabaa un inay ilaahay ahaato waayo nebigu naftiisa uma cadhoon jiray markaa xurumaadka ilaahay diinta meel laga dhaco muu nebigu cadhoon jiray haddaba waxyaalaha lagu cilaajiyo ee lagu daweeye cadhada nebigu sala allahu calayh wasalam inoo sheegay horta waa inaad cadhada markaa liqdo isku kabido waa inaad cadhadiiyo asbaabteedana aada ka tagtaa haddii ayba timaadana maxaa lagu daweynayaa marka u horeysa waa wiqaaye iyo cilaaj wiqaayadu dee waa inaad iska ilaaso wixii cadho keenayay oo aada ka fogaato cilaajkiina waa maxay markay cadhadii ay timaado afar arrimood baa nebigu inoo sheegay mid weeyaana inaad hortu shaydaan ilaahay ka magan gasho tiri acuudu billahi min ashayطaan الrajiim waimaa yanzaqanaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllahi inahu samiicu caliim sida ilaahay yidhi waqul rabbi acuudu bika min hamazaati الshayaaطiin iyo sidaa dee nebigu yidhi hadduu kelmaddan odhan lahaa waa ka tegi lahaa masalada labaad ama cilaajka labaadna waa inuu weysaysto sidaa nebigu sala allah alay slm oo sheegay markuu midkiin caabudo ha weysaystay buuri xaaladda saddexaad ee ama dawada saddexaadna waxa weeye xaaladii uu ku sugnaa hadduu taagnaa inuu fadhiiso hadduu fadhiyo inuu jiibsado inuu meeshii ka baxo inuu hadalkii joojiyo oo aanu wixii sii wadin qodobka afraad ee daawadayna waxa weeye inuu xasuusto waxyaalaha dee khayrka iyo wanaagga ah ee ku jira inuu qofku cadhadiisa liqo oo aanu markaa dhib geysanin ducaau man ra'aa mubtalan ducada uu ku ducaysanayay qofka arka mid la ibtileeyey oo la jirabay wuxuu odhanayaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu sugnaatay aladii allihii caafaanii aniga iga cafiye iga caafiyey iga badbaadiyey iga ilaaliyey mima bihi wuxa adiga kuu ibtileeyey wa fadalanii waxa mahadla ilaahay iga fadilay calaa kaiirin nin badan oo miman khalaqa dadku abuuray ka mida ah tafdiilan fadilid aniga iga fadilay ee iga dheeraad siiyey ilaahaas ayaa mahad laba odhanaya xadiidkan waxaa warinaya imaamu tirmidi waxaa warinaya ibnu maaja sanadka xadiidkuna waa xasan lafdiga tirmidina wuxuu ahaa cumar bnu khadaab ayaa laga warinaya wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam yidhi man ra'aa saaxiba balaa-in qof balaayo ku sugantahay qofka arkaa falyaqul alxamdu lilaahi aladii caafaanii min mubtalaka bihi waxaa mahadla ilaahay iga caafiyey iga badbaadiyey wuxuu kugu ibtileeyey wafadalanii calaa kaiirin miman khalaqa tafdiilaa qofka markaa qof dhibaataysan arka ee sidaa yidhaahda ilaa cuufiya min dalika albalaa kaa'ina maa kaana maa caasha waxa uu qofkaasi qabe ee lagu ibtileeyey ilaahay waa ka caafiyayaa wuxuu dooranaday intuu nool yahay ilaahay baa ka caafinaya waxaa oo ku dhici maayo lafdi kaleo tirmidi leeya abu hureyre laga warinaya man ra'aa mubtalan qof la ibtileeyey ka arka ee dabeetana idhaa ilaahay baa mahad layga caafiyey wuxuu kugu ibtileeyey ee wafadalna calaa kaiirin miman khalaqa tafdiila lam yusibhu dalika albalaa'u baladaasi asiibi mayso oo ku dhici mayso ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi markaa man mubtalan saaxibu balaa iyo xanuun ama markaa yacni dee dhibaatooyin kale ama xagga diintiisu markaa shubha iyo macsiyo iyo waxay kaga dhaceen diin ahaan ama dunya ahaan qof loo ibtileeyey ama jirgiisa ay wax ku dhaceen qofka arka ee markaa sidaa yidhaahda ilaahay ayaa ka badbaadinaya ma nebigu sala allahu alay wasalam yidhi xadiidkaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa digrigeeni qiimaha uu leeyahay qofka ka yidhaahda isagoo qalbigiisa ka khaalis yeelaya qofka yidhaahda rumaysan inuu waxa uu nebigu ballan qaaday uu helayo oo xanuunkaasi intuu nooliyay aanu ku dhacaynin laakiin waa inuu khaalisan min qalbihi ka yidhaahda waa inuu yaqiinsan yahay oo hadalka nebiga sala allahu alay slam uu dhow yaqiinsan yahay hadalkan qofka miyaad maqashiinaysaa mise ma maqashiinaysid waxay dhahda lama maqashiinayo si aanu qofgeen mubtalaa ay lafdiisa u dhibaatoonin la maqashiin maayo siiba dee qofka markaa cudur iyo xanuun iyo dhibaato jireed ay haysato laakiin kambaxsiyada iyo xumaanta ku dhex jira isaga waa la maqashiinaya alxamdu lilahi aladii caafaani mubtalaaka bihi baad odhan si uu isaga lafdiisu isu garto oo markaa dee waxaan uga soo baxo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofka ilaahay caafiyey waa inuu xasuusnaado dee khayrka iyo wanaagga uu hayso ilaahayna uu weydiisto inuu caafiyada uu hayso ilaahay usii siyaadiyo dhibaatooyinkaa dadka kala haysana ilaahay uu ka badbaadiyo marka waa inaanu ku farxin dhibaatada dadka kala haysta waa inaanu ku farxin ee waa inu ilaahay weydiistaa un ilaahay inuu ka badbaadiyo ibraahima naqaciba waxaa laga sheegay taabiciga waxaan arkaa wax nacayo maxay ii diidaya inaan ka hadlo ilaa anoo ka baqanaya in dee isagoo kale igu dhacaan mooye ayaan markaa hoosta sidaa uga odhanayay midda labaad qofku mar walba waa inuu xasuustaa nimcada ilaahay siiyey hadday tahay caafimaad hadday tahay cuud hadday tahay awlaad wixii ilaahay siiyey waa inuu xasuusnaadaa nabiguna sal الlaه عalay slm wuxu uhi اnduruu ilىa man huwa unduruu ilaa man huwa asfla minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat اllahi calaykum waxay eegtaan cidda idinka hoosaysa cidda idinka sarraysa ha eegina qof walaba waxaad haysata cidda kaa hoosayta adduunyadaa eeg markaa yaraysan maysid wuxuu ilaahay ku siiyey laakiin haddaad qofka kaa sarreeya unagti xaajiga ninka markaa wuxoogay haysaa aniga ilahay waxba imay buu odhanaya mahadnaqi maysid ilaahayna markaa waad ka gaaloobaysaayo dee waxaad markaa maamulkiisii ayaad ku qabsanaysaa maa yuqaalu fi lmajlisi majliskii iyo meeshii la fadhiisay iyo mafrashkii wixii lagu odhanayey ayuu halkan markaa sheekhu wixii la odhanayay ayuu inoo galay can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana waxaa yucaddu mid loo tiriyo lirasuuli اllaahi salى اllahu alay sl rasuulka ilaahi fi lmajlisi اlwaaxidi majliska iyo fadhiga keliya mi-atu maratin boqol jeer min qabli an yaquuma intaanu istaagin rabbi ikfir lii wa tub calaya rabbi ikfir lii ilaahu i dembi dhaaf wa tub calaya iga toobad aqbal inaka adigu anta adigu atawaabu ka toobad aqbalka badan maati alkafuuru ee dembi dhaaf badanaha ahi sidaas ayaa nebigu sala allahu alay sl odhan jiray xadiidkan in sidaa lo odhanayo waxaa warinaya imaamu tirmidi abu daawuud iyo ibnu maaja imaamu axmed xadiidkuna wa saxiixun ligayrihi ayaa lagu tilmaamay ama culamada qaarkood ayaa saxiixun lidaatihi ka dhigay lafdiga tirmidina wuxuu ahaa ibnu cumar laga warinayo saa kan dee inoo yaallo weeye lafdiga abu daawuud ee ibnu cumarna wuxuu ahaa in kunaa lanacudu lirasuuli illaahi fi lmajlis alwaaxidi mi-ata mara boqol jeer baan u jiran jiray rabbi kfir lii watub calaya inaka anta atawaabu algafuur ayuu markaa odhanayay xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa sida nebigu sala allahu calayhi wasalam mar walba ilaahay markaas uu dembi dhaafka u weydiisanayey ee ilaahay markaas ugu noqonayey ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam dee dembiba ma lahayn oo macsuum buu ahaaye muxuu ka dembi dhaaf dalbayay baa yidhi yani waa tashriicun liummatihi waa tashriic ummaddiisa u jidaynayo iyo dee marnaba ilaahay markaas inuu dembi dhaag weydiisto oo markaa mahadnaq markaa u noqonaya nabiga sala allahu calayhi wasalam ayadana kama u daadayno marnaba ma uu joojiyay markaa waa tashriicun liummatihi uu markaa u jidaynayay inay mar walba ilaahay dembi dhaaf weydiistaan kafaaratu lmajlisi majiskii iyo meeshii la fadhiisay wixii markaa kafaaro u noqonayay wixii ka dhacay ayuu halkana sheekhu inoo gelaya wuxuu odhanayaa subxaanaka allaahuma wabixamdika subxaanaka ilaahayow waa ku nasahayaayoo xumaan ayaan kaa nasahayo on kaa dheeraynaya allahuma ya wabixamdika mahadintaadana aniga oo ku dheehan oo wada ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudayo inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane astakfiruka dembidhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayka waanan kuu toobadkeenayaa sidaa inuu odhanayo qofku marka uu meel fadhiiso waxaa warinaya asxaabu sunan abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja ayaa warinaya imaamu axmed baa isaguna warinaya sanadka xadiidkuna waxa weeye waa saxiix lafdiga tirmidina waxaa abu hureyre laga warinayo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man qaacada man jalasa fii majlisin qofka meel fadhiista fakasura fii laqaduhu buuqiisa iyo qeylisa hadalkiisa ku bato yidhaahda intaan meeshaa ka kicin subxaanaka allahuma bixamdiga ashhadu an laa ilaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk ilaa gufira lahu maa kaana dalika fii majlisi dalik wixii majliskaa ka dhacay ilaahay ayaa u dembi dhaafaya riwaayada abi daawuud abi barza alslami wuxuu rasuulka ilaahay ahaa mid yidhaahda marka ugu dambaysu majka ka sii kacayo subxaanaka allahuma bixamdiga ashhadu an laa ilaha ila astaqfiruka wa atuubu ilayk waana kafaaratan limaa yakuunu fi lmajlisi majliskaa wixii ahaaday ayuu markaa kafaaro u noqonaya ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa in qofku mar walba ilaahay uu xasuusnaado waxaana ilaahay dee qur-aankiisana inoo sheegay nebigana inoo sheegay qofku wax kasta oo dhulkaa dushiisa uu ku sameeyo in dhulkaasi uu ku marakacayo dee loona qorayo markaa hadiyo gooraale meelaha la fadhiisto iyo mafrashyada iyo meelaha waataynu hore u soo marnay qola hadday majlis fadhiistaan oonay ilaahay ku xusin nebigana ku sallinin ilaa kaanad calayhim tira yacnii nuqsaan iyo murugo iyo dabagal ilaahay xaggiisa kaga yimaada ayaa markaas ku imanaya meeshay fadhiistaan ay ilaahay ku xusinyeen can mili jiifata ximaarin dameer baktigii oo kale siduu u qarmuun yahay saasoo kale qarmuun noocaasoo kale ah inay ka kacayaan markaa majaalis iyo meelaha laysugu yimaado in ilaahay lagu xuso welibana dee marka laga sii kacayana qof waliba inuu taa ku ducayso ayaa nebigu sal sl oojiyey taasina waxay kuu noqonaysaa wixii meeshaa kaaga dhacay in ilaahay kuu dhaafo marka waayo meesha xan baa ka dhacaysa been baa ka dhacaysa dhaar been waxyaalo badan baa ka dhacaya marka wixii oo dhan ilaahay ayaa kaaga dhaafaya haddii aad markaa digriga aad timaado marka qofka muslimka ahi inuu mar walba ilaahay dhowro inuu carabkiisu inuu cadow yahay oo mahlaka uu ku ridayo inuu ogaado inuu markaa waqtigiisa wax anfacayo adduun iyo aakhiro inuu ku mashquuliyo ayaynu xadiidka ka qaadanayna unu qofku iska dhurmin adducaau liman qaala gafara allahu laka ducada loogu ducaynaya qofka yidhaahda ilaahay ha kuu dembi dhaafo maxaad odhanaysaa walaka adigana ilaahay ha kuu dembi dhaafo ayaad odhanaysaa xadiidka imaamu axmed baa warinaya imaamu tirmidi baa isagana shamaa'il moxamedyaa ku warinaya nasaa-i baa camruniyowm waleyla isaguna ku warinaya imaamu axmed baa isaguna warinaya a'immada in badan oo ka mida markaa waa tasixiyeen xadiidka waxaana laga warinayaa xadiidka cabdilaahi binu sarjasin ayaa laga warinayaa wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan u tegey isagoo koox asxaabtiisaa dhex fadhiya xagga dambe ayaan markaa uga wareegin anigoo khaatamkiiyo shaambaddii nubuwada ee xagga dambe kaga taallay aan doonayay inaan eego markaasaa wuxuu yidhi nebigu markuu gartay inuu go-i xaggaa dambe ayuu ka tuuray markaasaa waxaan arkay mowdica alkhaatim calaa katifayhi wuxuu yidhi mihlu ljumci xawlahaa khiilaanu kaanaha sa'adiilu yacnii tantoomo oo kale oo hareeraheeda ay bara yihiin bara aada mooddo markaa burooyin oo kale ayaan arkay buuli dabeetana waan soo noqdo markaan arkay ayaan xaggan hore nebiga uga soo wareegay buuli markaasaani muhi gafar allaahu laka yaa rasuula allah ilaahay kuu dembi dhaafa rasuulka ilaahay markaasuu yihi walaka adigana ilaahay kuu dembi dhaafa macnaheed inuu rasuulku dembi dhaaf ugu duceeyo ayuu doonaya wuxuuhi ilaahay adigana ha kuu dembi dhaafo markaa qofku hadduu ku yidhaahdo gafar allahu laka adiguna waxaad ugu ducaynaysaa walaka ilaahay adigana ha kuu dembi dhaaf yacni waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa si ay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim nebiga u jeclaayeen suxbadiisa iyo ducadiisana ay ugu dadaalayeen siduu nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa u ikraami jiray u maamuusi jiray ugu tawaaduci jiray ugu ducayn jiray ayaynu markaa halkaa ka qaadanaynaa adducaau liman sanaca ilayka macruufan waa ducadii loogu ducaynayey cidda macruuf iyo wanaag kuu samaysa adducaau liman wixii loogu ducaynayay qof sanaca ilayka macruufan wanaag kuu sameeyey maxaad odhanaysaa jazaaka allaahu khayran ilaahay khayr ha kaaga abaaliya baad odhanaysaa in sidaa la odhanaya imaamu tirmidi ayaa xadiidka warinaya nasaa-i baa isaguna sunankubraaga ku warinaya xadiidkuna waa saxiix usaamat ibnu zayd baa laga warinayaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man sunica ilayhi macruufun qofka wanaag loo sameeyo faqaala lifaacilihi kii u sameeyey ilaahda qof ficil ama hadal kuugu soo falay qofka markaa yidhaahdo qofkii wanaagga u sameeyey jazaaka allahu khayran ilaahay khayra kaaga abaaliyo faqad ablaqa fi hanaa waa ku xeel dheerday ammaantii iyo mahadnaqii waa ku xeel dheeraaday baa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in qofku wanaag kuu sameeya mid ficil iyo mid qowl midku doonaba ha ahaadeen inaad markaa adiguna u mahadnaqdo oo aad ilaahay markaa ku xawisho oo aad tiraa macnaa anigu ku abaalgudi kari maayo ilaahay ha ka abaalmariyo khayr iyo wanaag ha kaaga abaalmariyo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuhu uuhu nabigu sala allahu alay sl wuxuu qofka wanaag idiin sameeya idinkuna abaa u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafiuna fadcu lahu haddii aad waxaa gacan uga celisaan oo kugu abaalisaan aa weydaanna u duceeya xataa tarow anahu qad kaafa'tumuuhu ilaa aragtaan inaad markaa dee mukaafaa u samayseen oo wixiisi wuxuu dhigmaa a u samayseen waxaa kaloo caddadeena uga qadanaa in loo yani la boorinaya in ciddii wanaag ku samaysan loogu mahad mahadnaqo taasina waxay keenaysaa ilaahayna inaad u mahadnaqdo waayo waxaan liyaaniyo waxaad nimco haysatay ilaahay baa ku siiyey nabigeenna sala allah alay sl xadiidka imaamu tirmidiyo ay warinayaan imaamu axmed iyo saxiixa man lam yashkur innaasa lam yashkur illah qofka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo waayo waxa yaroo bini aadmigu sameeyey hadduu garan waayo uga mahadnaqi waayo ilaahay khaaliqa ay abuureen nicmooyinkaa waaweyn siiyeyna u mahadnaqin maayo marka qofka inaad wixii wanaagsanaa ugsi adna waxaad ugu celisaa haddii kalena aada u ducaysa ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa culimmadu waxay dhaheen idaa qasurad yadaaka bilmukaafa'a falyatun lisaanuka bishukri waadducaa hadday gacantaadu ka gaabato mukaafa wixii laguu taray inaad wax ka celiso carabkaagu ha ku dheeraado oo yuu ka gaabanin inaad qofkii u mahad noqdo ood u ducayso gacantii haddaad waxba ka dhixin kari weydo ad ka tari kari weydo dee muxuu ku yeelayaa inaad qofkii tiraa waad mahadsan tahay ilaahay waxaad ii qabatay ha kaa abaal mariyo ilaahay isagaan maqasadiisu buuxaan isagaan waxba waayo ilaahay ha kaa abaal mariyo ilaahay khayra ku siiyo maxay ku yeelaysaa markaa yacni waxaynu allaha dadka muslimiinta ahi dad iscaawiyo inay noqdaan dad isu duceeye inay noqdaan dad iswada ileeyo o iswada inkaara aanay noqonin darasku halkaa inoogu joogo bilahi towfiiq